الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeennii buluuqulmaraam waxaan ku sii dhex jirnay khaasatan qaybihii ramadaanka ama siyaamka markaa looga hadlaayey waxaan ku dhex jirnay arrimooyin fara badan oo axkaamta soonka markaa ku tacalluqa kitaabkana markaa uu noo soo qaatay waxaa noogu soo dembeeyey qof allaala qofkii asagoo naasi ah oo ilowsan wax cuna ama wax caba soonkiisa ha iska wato waayo nisyaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummaddan loo cafeeyey rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa rabbow ha noo qaban haddaan ilowno amase aan markaa gefnaba ilaahayna arrintaa waa naga oggolaaday qof allaala qofkii asagoo naasiyan ah cuna oo markaa caba soonkiisu wuu taam yeelanayaa wax qada ah iyo wax kafaara gud ah oo looga baahan yahayna markaa ma jiro wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man daracahu qofkii uu soo dhaafo alqay-u matag matag baa kaa qaalib noqday wuu ku soo dhaafay oo si wuxuu uga yimid qofka uusan xakamayn karin falaa qadaa calayhi wax qadaa korkiisa ma aha waman istaqaa'a qofkiisa ismatajiya fa calayhi alqadaa qadaa korkiisa ah inuu soo qadeeyo oo soonkaa maalintaa soo celiyo uu soo gudo ayaa markaa laga rabaa rawaahu lhamsatu baa xadiidka wariye wa acallahu axmed axmed wuu cileeyey waqawaahu xadiidku waxaa xoojiyey addaaru qudniyu xadiidku waa xadiid saxiix ahoo wuxuu markaa tilmaamayaa mataga xaaladiisa haddii adigoo sooman uu kaa qaalib noqdo uu ku soo dhaafo hadaa alle ay dhacda inuu iska yimaado falaa qadaa calayhi kaa qada korkiisa ma aha wa man istaqaa'a qofkiisa iska keena asaga oo ismatajiyo sabab u noqda wixii markaa lagu matagi lahaa fa calayhi alqada korkiisa qadaa markaa ahaatay wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma anna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam ayaa kharaja baxay caamalfatxi sanadkii fatxu maka ay ilaa maka buu aaday fii ramadaan ramadaanna markaa way ahaydoo caamkii iyo sanadkii fatxu maka waa sannadii sideedaad ee hijriyada ayaa nebiga iyo saxaabadiisu waxay aadeen dhanka maka ramadaanna markaa way ahayd fasaama wuu soomay nebiga xataa balaqa ilaa uu gaaray kuraaca alkhamiim meesha lagu magacaabo fasaama saama annaasu dadkiina way soomeen umma intaa ka bacdi daca wuxuu u wacday nebiga biqadaxin weel oo min maa in biyo uu ku jiro farafacahu kor buu u qaaday marka wuu kor yeelay xataa nadara annaasu ilaa dadkii ay arkeen ay fiiriyeen ilayhi xaggiisa umma shariba kadibna wuu cabay faqiila lahu waxaa loo yidhi bacda daalika markaa kadib markii nebigu soonka uu furay biyihiina uu cabay dadkiina weliba uu wada tusiyey inuu soonkii furay ayaa ka gadaal waxaa rasuulka loo yidhi inna bacda annaasi dadka gobolkood qad saama uu soomay dadka qaar baa soomanoo weli soonkii aan furin qaala rasuulku wuxuu yidhi ulaa'ika alcusaad ulaa'ika alcusaad kuwaasi waa cusaad buu yidhi nebiga waa caasiyaal saa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa soomay markii hore soom buu ku baxay laakiin markii al kuraacakhaniim uu gaaray meesha lagu magacaabo ayuu soonkii nebiga furay sala allahu calayh wasalam intaa kadib dadkii oo dhan oo u jeedo biyihii cabay dad baa iska watay markaa kadib baa loo sheegay rasuulka laakiin ugama badinin ulaa'ika alcusaad inuu yidhi wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa faqiila lahu waxaa loo yidhi nebiga inna annaasa dadkii qad shaqa calayhim waxaa dhib ku noqday korkooday ku dhibtoodeen assiyaamu soonkii wa innamaa yantadiruuna waxay dhowrayeen ay sugayaan fii maa facalta waxaad samayso adigaa lagu sugaya rasuulkii allow fadacaa biqadaxin ayuu u wacday oo min maa'in biyo ah weliba bacda alcasri bay ahayd casr kadib fashariba rasuulku waa cabay sala allahu calayh wasalam rawahu muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa safarka oo lagu soomo ilaahay subxaana wa tacaala waa ruqsad dadka muslimiintaa uu siiyey haddaad jiran tihiin ama aad safar tihiin iska cuno caba fa ciddatun min ayaamin ukhar gadaal danbuu qofku ka keenayaa laakiinse qof allaala qofkii kari karaa ee awoodi karaa inuu soon ku soomo isagoo safar markaa ku jira ruksay markaa ahaydoo la dhihi maayo qofkaa soonkiisa markaa ma jiro maca daalika qofka muslimkaa hadduu awoodi karo dhibinaysan ku jir isla xadiidku wuxuu tilmaamayaa in lagu soomi karo qofkii doona waayo nebigu soom buu ku baxay markii hore haddii in la wada afuro mamnuucay tahay soonkuma bilowdeen rasuulka bixitaankiisa laakiin markay dadkii mashaqoobeen oo ay dadkii dhibaato arkeen oo nebiga loo sheegay in dadku ay dhibaataysan yihiin weliba oo haddana la sugaayo wuxuu sameeyo yaa nebiga sala allahu calay wasoonkii furay marka la leeyahay ulaa'ika alcusaad waxaa dhici karta in loola jeedo ama riwaayad kaloo tilmaantay safarkoo lagu sooma biriga ma aha waayo wuxuu soo maray meel lagu tuursan yahay markaasuu dhahay maxaa dhacay waa hebelo maanta waa awoodi waayey wuxuu awoodi waayey inuu mutaqaanaa wax qabsado ilaa uu seexday ama dhulka uu ku dhacay wuuna soonnaa safar oo lagu sooma biriga ka mid ma aha iyo ulaa'ika alcusaad intaasoo dhan oo ay tilmaamayso qofku mar allaala markuu naftiisa mashaqeeyo ama markaa dhibaateeyo ama qofku inuu ruqsada ilaahay qaato inay fiican tahay horan markaa u soo marnay casir ka gadaal ayuu nebigu soonka iska furay wa can bin camr alslamiy radi allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow yaa rasuul allah ajidu bi waxaan helayaa quwatan xoog cala asiyaami soonka korkiisa oo fi safari safarka dhex ah waa kari karaa macnaha anoo safar ah inaan ku dhex soomo ayaan kari karaa weliba ninkan nin safarkiisu badan yahay buu ahaa fahal calaya junaax korkayga dembi ma yahay haddaan ku soomo macnaha faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam hiya ayadu ruksatun waa fasax iyo rukso oo min allaahi alla xaggiisa ka timid faman akhada biha qofkii qaata fa xasanun waa wanaag falay oo wanaag waay waman axabba qofkii jecel an yasuuma inuu soomo asoo safar ahna falaa junaaxa korkiisa ma aha qofkiiba kari kara ee awoodi karo nafta aan mashaqaynaynin naftaa aan dhibaynin waxyaabo fara badan oo uu qabsan lahaa uu qabsan karin hadhow uu ka qabsan waayo asagoo ku dhex sooman xaaladda noocaasi markaa waxa u fadli badan qofka inuu markaa afuro ama haddii uu kari karana wax dembiya korkiisa ma aha macnaha inuu soomi karo laakiin biha xasanun wax wanaagsan maxaa ah in ruqsada ilaahay la qaato subxaana wa tacaala xataa dayaaradku safar xataa artaaxi adigoo raaxaa meeshaa doonto tag adoon tacab iyo mashaakil iyo dhib marin tag meeshii safarba haddaad gashood qaadato ruksada ilaahay fabiha xasana aad bay u wanaagsan tahay xamse bin camar alslami radi allaahu canhu annahu qaala wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ajidu waxaan helayaa bii aniga quwatan xoog cala siyaami siyaamka dushiisa oo weliba fi safari safarka dhexdiisa inaan ku soomo fa hal calaya junaaxun korkayga dembi ma yahay marka dembi maalii qabsanaya oo fa hal calaya junaax waa haddaan safarka ku soomo faqaala rasuulu ullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam hiya ruqsa waa ruqsad oo min allaahi waa fududayn iyo ruqso iyo fasax alla xaggiisa idinkaga ahaataye faman akhada qofkii qaata bihaa ruksada fa xasanun way wanaagsan tahayoo taasaa fiican ruksadoo la qaataa wanaag badan waman axabba qofkiisa jecel an yasuuma inuu soomo falaa junaaxa calayh korkiisa dembi ma ahaanin rawaahu muslim wa asluhu xadiidka asalkiisuna fi lmuttafaqi oo min xadiidi caaisha anna xamza bin camr ayaa sa'ala weydiiyey saasay markaa ahayd xamza markaa su'aalay wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi rukhisa waa loo banneeyey lishaykhi alkabiiri odayga weyn an yuftira inuu afuro wayucima uu quudiyo min kulli yawmin maalin walbana miskiinan miskiin inuu markaa quudiyo walaa qadaa calayhi qadala korkiisa ma aha rawaahu daaru qudniyuni walxaakim wasaxaxaahu way saxiix yeeleen laakiin waa cagsigiisu xadiisku waa daciif saa darteed ibni cabbaas baa markuu fasiraya aayadda ilaahay ilaahay uu yidhi ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin maxaa loola jeedaa wacala aladiina yutiiquunahu wacala aladiina yutiiquunahu ay laa yutiiquunahu qolaa tidhi waa qolada aan awoodi karin soonka wacala aladiina yutiiquunahu kuwii kari kara xataa ayagoo sooman waxaa laga rabaa fidyo inay markaa bixiyaan oo markii horaysaa ahaan jirto markii soonka la farad yeelay yaa qofkii rabana soomi jiray qofkii kalena xataa duukari karo waxbuu iska bixin jiray wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamun miskiin faman taطawaca khayran fahuwa khayru lah qofkii miskiin ka badiyo taطawucdana khayr bay u tahay wa an tasuumuu khayru lakum inaad soontaan iyo inaad fiyo bixisaan inaad soontaan baa idin khayr badan in kuntum taclamuun saa darteed bay mufasiriinta qaar leeyihiin waana nasaqayo intaa waxaa lagu nasaqay faman shahida minkum shahra falyasum qofkii bisha soo gaara ha waman kaana mariidan aw calaa safar faciddatun min ayaamin ukhar ma jirto ilaa maanta wixii ka dambeeyey qaybtani ay soo degtay qof kaloo fidya markaa bixinaya saasaa loola jeedaa idan wacala aladiina yutiiquunahu fidya waxay qaas ku noqotay marka odayga weyn iyo islaanta gabowda iyo hooyada murdicada iyo naagta xaamilada iyo saa darteed buu ibnu cabbaas wuxuu leeyahay rukhisa lishayqi alkabiir odayga duqaa waxaa loo rugseeyey an yuftira inuu iska afuro wayucima uu quudiyo can kulli yowmin miskiinan walaa qadaa calayhi qadana korkiisa lagama rabo wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin marka rawaahu daaru qudniyu iyo wlxaakim wasaxaxaahu way saxiyeeleen laakiin xadiisku waa daciif wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi jaaءa rajul nin baa yimid ila اnebiyi buu u yimid sal اllahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi halagtu yaa rasuul allah halaagsamay rasuulkii ilaahayo saxaabada cajaa'ibta ay lahaayeen waxaa ka mid ah dembi hadday ku dhacaan halag bay u arki jireen waxay u arki jireen wax culus oo dhib badan markaasaa rasuulka intuu ninkan u yimid wuxuu yidhi halagtu waan halaagsamay yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayo qaala nebigu wuxuuidhi wamaa ahlakak maxaa ku halaajiyey maxaa ku halaajiyey buu yidhi qaala wuxuu yidhi waqactu waan ku dhacay oo waan jimaacay calaa imra'atii naagtayda fii ramadaana ramadaan aydoo tahay weli waa maalin habeen hadday ahaan lahayd dhib kuma sugnaateene ilaahay baa yidhi uxilla lakum laylat asiyaam alrafatu ilaa nisaa'ikum habeenka ramadaanka waxaa lidiin baneeyey inaad dumarkiinna gaartaan waayhuna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ayaguna astur bay idiin yihiin idinkuna astur baad u tihiin laga bilaabo markuu afur ku bilowdo ilaa laga gaara xilligu cuntadu istaagayso intaa ninka iyo naagtiisa waa laysu ogol yahay amaa mar haddii la gaaro sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum marka hor waxay ahaan jirtay jirin qofku hadduu jiifto soonku waa u xirnaan jiray ama haddii cishaagii la gaaro ama uu wax cunu afuro wax noocaasoo kale ah jimaacna waa ka mamnuuc raashinna mamnuuc bay ka ahaan jirtay qolo badan baa habeenkii intii xaaladdaa ku dhacday naftoodii khiyaaneeyey oo dumar markaa u tegey ilaahay baa soo dejiyey calima allah annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum inaad naftiina khiyaanayseen alla waa ogaaday fataaba calaykum wa cafaa cankum alla waa idinka saamaxay fal'aana baashiruuhunna haddeertaan ordaa xaasiskiina la galmooda buu dhahay ilaahay loo mubaashara haddeertaan fal'aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum waxa ilaahay idinkaga qoray dhexdeedana ka raasada owlaaddaa loola jeedaa waa wixii ilaahay kaaga qoray subxaana wa tacaala yani hadduusan kaaga qorin heli maysid waa wixii rabbi kaaga qoray wixii takhtar kaaga qoray ma aha waa wixii rabbi kuu qoree wixii naagii wax gubto iyo hoos wax ka samaysa waxay lagaaga qoray ma aha faalaana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum wixii ilaahay idinka qoray ka raadsadaba kuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alswadi min alfajr ilaa laga gaaro uma atimu siyaam ila alleyl ilaa maqhribka laga gaarana soonka taamyaloo afka xirta buu dhahla subxaana wa tacaala intaasaa markaa mamnuuca ayaa mtaqaanaa mamnuuca cunitaankii cabitaankii galmadaba laakiin ninkan maalin ramadaan ah yuu dhacay waqactu calaa imra'atii fii ramadaan faqaala rasuulku wuxuu yidhi ilan diintu wax kasta xal bay noo samaysay qaladkii lagu dhaca wax lagu xaliyana loo sameeyey hal tajidu ma helaysaa oo ma heli kartaa maa tuctiqu raqaba waxaad qoor ku fakiso qof la addoonsanayo waxaad ku xorayso ama adoonkii la addoonsanayey ama xoolii aad ku xorayn lahayd ma heli kartaa qaala laa mayuu dhahay qaala rasuulku wuxuu dhahay fahal tastatiicu ma awoodi kartaa an tasuuma inaad soonta shahrayn laba bilood oo mutataabicayn xiriir ah laba bil oo xiriir ah inaad soonta ma awoodi kartaa qaala laa maya qaala fahal tajidu ma heli kartaa maa tudcimu waxaad ku quudiso sittiina miskiinan lixdan maskiin ah lixdan maskiin raashin waxaad ku siiso ma wixii laga rabo o dhanba ma awoodi karo uma intaa kadib jalas uu iska fadhiistay fautiya nebiyu nebiga waxaa loola yimid oo loo keenay bicaraqin dembiil oo fiihi tamrun timir ay ku jirto timir dembiil ay ku jirto ayaa nebiga loo keenay faqaala markaasuu dhahay tasaddaq biha bi haada ka sadaqaysaho hoobaa la yidhi kan sadaqayso faqaala wuxuu yidhi acalaa afqara minaa yaa nooga baahi badan rasuulkii allah gurigeena maanta wax lagu cuni mayaa yaa siiyaaba yaa iiga baahi badan buu yidhi midkaan famaa bayna laabatayha ahlu beytin ma jiro axwaju ilayhi minaa xaggeena uga baahi badan timirtaan annagaaba maanta waxa iyo guriga dadka joogaaba maanta waxay cunaan haysanba yaa la siiyaa fadaxika الnabiyu nebigu waa ku qoslay sal اllahu calayh wasalam xataa badat ilaa ay muuqatay canyaabuhu miciyihiisa rasuulka sal alla alih wasalam ilaa nebiga anyaabkiisii miciyooyinkiisii la arkay uma qaala markaasuu yidhi idhab bax waayahe faacimhu ahlaka ehelkaaga ku qoodi baxsii rawaahu sabca xadiidka wariye walafdu limuslim eh, lafdiga muslim baa iska leh xadiidku wuxuu tilmaamayaa ee jimaac dhaca ramadaan nahaar ah habeenkii kuma jira saan tilmaannay inay tahay arrin aad iyo aad u adag qofka muslimkana waxaas inuu iska ilaaliyo hore waxaan u soo marnay in nebigu uu dhunkaday caaisha asagoo saa'im ah inuu la mubaasharay asagoo saa'ima sala allahu calayh wasalam laakiin amlak ahaayo aad u hanan jiray dantiisii xibintiisa rasuulka sal alla aleh marka intaa haddii laguu fasaxay halahan ha u gudbin intaan hadaad u gudubto dhib baa imaanaya intaan haddaad u gudubto dadku waxay noqonayaan toonkiina inuu fasahaado in kafaara gudna laga rabo mtaqaanaa arrintan iyo kafaaradan muqallada ee markaa adag waxa kaloo looga baahnaanayaa tawbo waxaa looga baahnaanayaa maalintaa inuu soo qadeeyo marka dhib fara badan ayaa jira dad baa jira intay iska sameeyaan aan ogeyn kafaara gudkii waxyaabaha meelaha kale ramadaan nahaar ah kaasna dadka aroosku ku cusub yahay iyo dadka ee soonka soo dhow aqalgala iyo haddii xaaladdu saa ay tahay oo bakdintaa lagu jiro rasuulku xadiis buu ku tilmaamay qofku haddii meelaha gaararkee la ootay uu arigiisa ku raaco inay degdegayso inuu marka kale ku daaqo hadduuse ka fogaado meelaha dhibaatadii la ootay ama sheedooyinkii meelaha saa loo xirtay in qofka intuu badbaado ay markaa badnaanayso marka xaaladaasay noqonaysaa qof allaala qofkii la yimaada naar ramadaan ah jimaaca wa can caishati wamu salama radia allaahu canhuma ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yusbixu junuban mid waa bariista asagoo janaabo qaba min jimaacin waa jimaac xaggiisa min jimaac waxaa loogu darayaa rasuulku ma ilaahay wuu ka ilaaliyey qarow inay wax uga yimaadaan inuu jimaac iyo qarow iyo wax noocaas oo kaliya asagoo jiifa shaytaan inuu xusoo matalo xaaladda noocaasi nebiga ilaahay wuu ka dhowray sala allahu calayhi wasalam sida dadkeennaan oo kaleoo habeen suu isaga jiifaa laga yaabaa wax cun inay u yimaadaano wax jirinba asagoo boodboodaaya asagoo waxaaba biyana socdaa inuu qofku soo kaco xaaladdaasaa suuragal ah laakiin nebiga haddii ay wax ka imaanayaan junub min jimaac bay ahaan jirtay weliba ahelkiisaa noo imaan doontaa uma intaa ka bacdi yaqtasil wuu qubaysanahayey wayasuum waana soomayay muttafaqun calayh waa qubaysanayaa waagii baa ku beriyey adoo janaabo qaba ama riyaha kaaga timaado amase ha ahaata midaad ehelkaaga u galmootayo waa bishardi inuu jimaacu dhacaa inta uusan fajarkii wakhtiga soonka la istaajinayey intaan markaa la gaarin wixii ka dambeey hadduu yahay aadna u qasada adigoo og ninkii horaan soo tilmaanay oo waa halaagsama yidhi ayaad markaa gelaysaa laakiin qofkii intaa ijmaac dhaca soonka wakhtigiisii u xirmaya ka horna ay tahay kuna waa beriista asagoo jimaaca aan ka qubaysanin weli kadib waa iska qubaysanayaa xataa marka salaada la aadaamo waa tukanaya soonkiisana marka u wadanaya muttafaqun calayhi zaada muslim fii xadiii umusalama walaa qadi yaqdi mana soo gudi jira nebiga sal alla aleh wasalam wax qada ahna markaa ma jirin marka saasuu qofku samaynayaa maalintii haddii qofku uu jiifto matel ayaduu isaguu sooman yahay riyana ay wax ku arko kadibna ay biyo ka yimaadaan waa qubaysanayaa soonkiisana wuu iska wadanayaa sababtu waxay tahay wax asaga ka tan badan oo xooggiisa aan ahayn iyo wuxuusan u qastin uusan ugu talagelin ayaa markaa dhacay ama qofka muslimka inuu aad yaad isku ilaaliyo waa shay meesha ku jira qofkaysa waa bariistaa asagoo janaabo qaba oo aan weli qubaysanin salaadii subxeed lagu gaaro waa iska qubaysanayaa intaa wixii ka dambeeyana soonkiisu wadanaya kafaaragod iyo qada labada markaa lagama rabo taa waxaa la mid ah gabardhiig caadaa qabtay oo caawa uu ka go'ay oo sugtay waxoogaa oy rabta inay markaa hubsato soonkiina ay niyaysato salaada subax marka la gaaro waxba ay weyso soonkeedii waa u jiraa waa qubaysanaysaa soonkii ay niyaysateen horay markaa u wadanaysaa ayadana wax dhibaata markaa kuma sugnaa taa waxa la mid ah gabadhu mar allaala markay maantao dhan sooman tahay oo ay caada ah uusan u jooginay ku soonayn hadday wax yar dhiman yihiin ayadoo weli wakhtigii afurka aan la gaarin xataa saax laxadaad dhiman oo aan weli la afurin dhiigga haduu u yimaado soonkaa wuu fasahaaday asaga gadaalayna markaa ka keenaysaa saasaa xukun ahaan uu noqonayaa zaada muslim fii xadiidi umu salama walaa yaqdii mana qadaynay nebiga wa can caaishata radia allahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu man maata qofkii dhinta wa calayhi siyaam soonna korkiisa uu yahay saama canhu waliyuhu weligiisaa ka soomaya xaggiisa muttafaqun calayh xadiidkana wuxuu tilmaamayaa qof allaala qofkii inta soon lagu lahaa soon waajiba haddii uu yahay iyo soon kaloo si kale u waajibay ama nadar uu markaa galay weligiisaa markaa ka soomaaya dhowr saxaabadaa nebiga intay u yimaadeen su'aala noocaasa weydiiyey nin waxaa ku jira hooyadee bil nadara lagu lahaa mana aysan gudin ilaa ay ka dhimato ma ka soomi karaa ka gudbowdhaay daynta allah ku xaqnimo badan in laga gudee marka soonku waxyaabaha laysku yeeshay diimooyinka ah ayuu markaa ka mid yahay muttafaqun calayh baabu sawmi اtadawuci wamaa nuhiya can sawmihi waxaanu gelaynaa baab lagu magacaabo soonkii tadawuca ahaa salaadana tadawuc baanu soo marnoon soo ogaanay soonkuna soon sunnaa ayuu leeyahay baabu sawmi tadawuci soonka tadawucee sunna falashada ah iyo wamaanuhiya wixii layska reebay can sawmihi soonkiisa waxyaabo aan la soomi karin iyo maalmo aan la soomi karin iyo arrimooyin aan loo soomi karin iyo waxyaaba noocaasoo soon xaaraam ah ayaa markaa jira kaana markaa waa wuu ku soo qaadan doonaa baabka وعن أبي قداد الأنساري رضي الله عنه أنa رasuul الlahi salى الlaه عalayh وasalam su'ila waa la weydiiyey can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda maxaa loo soomaa carafo qaala rasuulku wuxuu dhaha yukafiru waxaa lagu dhaafaa aلsanaةa almaadiya iyo اlbaaqiya sano tagtay itu harsanoo soo socota wasu'ila can sawmi yowmi caashuura caashuura soonkeedaa la weydiiyey waa tobanka bisha muxarame fa qaala yukafiru asanata almaadiya sanadii tagtaa lagu cafinayaa buu yidhi nebiga wa su'ila can sawmi yowmi linayn maalinta isniintaa soonkeedaa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi daaka yowmu walidtu fiihi waa maalintii laygu dhalay wa buciftu fiihi laysoo diray oo unzila calaya fiihi ama laygu soo dejiyeyba rawaa muslim baa ka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamaya soomooyinka tatawuca ah waxaa ka mida ah soonka maalinta carafo fadli fara badan baa ku jira maalinta sagaalaadka ummaddu markay xajka carafo taagan yihiin dadka kale waxaa la amroo loo suneeyaa inay ayagu markaa soomaan laakiin qofka xaajigee carafo taagan ma soomaya ma samaya way noo imaan doontaa haddii rabbi idmo maalinta carafa soonkeeda yukafiru asanata almaadiya sana tagtaa lagu cafiyaa buu dhahay nebiga iyo walbaaqiya baaqiyada see loogu cafinaa weli lama gaarine waxaa suuragala hadii dembi dhaco laga yaabo yaaba inuu ilaa towba waafajiyo subxaana wa tacaala saana cafisay ku noqoto waxaad dhici karta baaqiyada inuu ilaahay ilaaliyo xafida subxaana wa tacaala waxyaabo fara badan kollay say noqoto nebigu wuxuu tilmaamay yukafiru asanata almaadiya iyo walbaaqiya waa lagu cafiyaa wa su'ila can sawmi yowma cashuura yowmu cashuura soonkeedaa nebiga la su'aalay faqaala wuxuu yidhi yukafiru asanata almaadiya sana tagtaa lagu cafiyaa ayada wasu'ila can sawmi yowmu linayn maalinta isniinta ah ama inayntaa soonkeedaa la weydiiyey qaala daaka yowma walidtu fiihi waa maalintii aan dhashay waa maalintii wulidtu fiihi nebiga wakhtigii la dhalay bay ahayd oo isniin markaa ku aadani ama inta ugu badan culimo waxay leeyihiin sanadka iyo taariikhda iyo xaaladdaa iyo mawliid waaye iyo ramadaan waaye iyo wax sugan dhammaan ma jiro laakiin isniinta markii nebiga la weydiiyey yowma wulidtu fiihi ilaa waxaa ka sugan caamulfil baa lay dhalay inuu nebigu dhahay sal alla caleh wasalam ama qur'aanku markaa uu tilmaamay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi اlfiil xaaladdaa inay dhalashada nebiga markaa ku beegneed yowman wulidtu fiihi waa maalintii laygu dhalay nebigu muxuu sameeyey maalintii la dhalay wuu soomo cibaaduu ku nooleeyey muusig baa loo tumaa ciyaalka sanadkooda marka la gaaro shumacna waa loo shidaa keegna waa lagu dhex suraa waxyaabo fara badanna waa la sameeyaa maa anzala allahu biha min sultaan sanadba sanadka ka dambaysa waxaa ka sii badan fisqi shirkiga iyo waxyaabaha la sameeyo gaalaa lagu ogaan jiray muslimiintii maanta way ku daydeen xaaladda noocaasaaas lahayd wa bucidtu fiihi laysoo diray aw unzila calaya fiihi ama laygu soo dejiyey rawaahu muslim wa can abi ayuub alansaari radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal nebigu wuxuu dhahay man saama ramadaana qofkii ramadaan ka sooma uma intaa kadibna atabacahu raacsiiya sittan lix oo min shawaal bisha soo fureed ka mid ah ama shawaal kaana ka siyaami dahr sanad soonkiisu u dhigmaa rawa muslim baa xadiidka wariyey waa soomanka tatawuc ee fadliga faraha badan laga gaaro ramadaanka nagu soo socda rabbi idmo haddii la gaaro ee qofku ramadaanka uu soomo intaa ka bacdi lix shawaal ah uu ku daro ayadoon la kala tilmaamin shawaal inteeda hore inteeda dhexe iyo inteeda dambe intaba xiriirin iyo kala tegeegeynna lama tilmaamin lix un shawaal ka mid ahaa lagaa rabaa lix maalmood oo bisha soo fureed ah dhexdeeda inaad markaa ku soonto waxaad la mid tahay ajir ahaan qof sanadkii oo dhan soomay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam waayo sanadku waa saddex boqol iyo lixdan maalmood soddon maalmood oo aad soontana saddex boqol saddex boqol bay u dhigantaa waa marka toban lagu dhufto lix maalmoodna lixdan maalmood bay u dhigantaa saa darteed baa saddex boqol iyo lixdan maalmood adoo sooma ajiraaankeeda la helaysaa waa qofka inta ramadaan sooma intaa kadibna lix maalmood oo bisha shawaal ah raacsiiye ku dara anna waaba sidii ka siyaami dahri dahr soonkiisoo kale sanad kaamil adoo soomay marka taana la iloobinoo dadka muslimiinta aad ha ugu dadaalaano rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey dadka soomanka lagu yeesho khaasatan dumarka inta badan soonka lagu yeeshaaye waxaa ayagu u fiican oo farta loogu fiiqaa inay marka hore qadaha gudaan qadadu markay iska gudaan kabacdina ay shawaalka markaa soomaan saa marka xadiisku uu ku imaanayaayo wuxuu leeyahay man saama ramadaana ramadaan qofkii sooma asagoo kaamil ah ama shan baa lagu leeyahay lix baa u hartay toddoba maalmood iyo toban kii safarka ahaa saasoo kale soonkii kaamil uma aha intaa ka bacda ita eh, shawaal wuxuu raacsiin karaa markuu soonku buuxiyo kadibna lix uu raacsiiyo haddii saa loo fasiro in qadala la gudo ka bacdina soonka eh, shawaalka la soomo qole saasay markaa yidhaahdeen waana sida ugu fiican in la sameeyo haddii ay suurageli weyso ama gabadhu qofka uu ka baqo intuu qadaha markaa gudaayo inuu shawaalkuna dhammaado asagoon markaa gudin kadibna ee mtaqaana fadiiladii ay dhaafto kanna uu guditaankii kaamil noqon waayo marka haddii saasoo kale intay dhacdo kadib shawaal intay soonto oo gadaal ay ka keenta intii dhinnayd xaaladda noocaas ahna dhibkuma sugna yidhaahdeen waxayna leeyihiin ilaahay waqti xadidan ma tilmaamine fa faciddatun min ayaamin ukhar buu yidhi waa waasic marka ayaam ukhar oo markaa dhiman say noqoto fadaa'isha iyo fadliga badan ha lagu dadaalo lix maalmoodba shawaalna ha la sooma in sha allahu tacaala wa can abi saciidin alqudri radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi saciid qaala rasuulu rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu sooma yowman maalin fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku soomay ilaa baacad allah ilaa hadduu jira ilaahay wuxuu kaga fogeeyaa bidaalika arintaa bidaalika alyawmi de maalintaa ayadaa can wajhihi wejigiisa annaara naartaa looga fogeeyaa sabciina khariifan toddobaatan sano muttafaqun calayhi wallafdu limuslim baa iskalo xadiisku wuxuu bishaaro cadiim u yahay qofkii jidka alla ku sooma qofkii maalin sooma asagoo jidka alla ku jira fii sabiili illaah maxaa loola jeedaa waxaa dhici karta in loola jeeda fii sabiili illaah ilaahay dartii u sooma subxaana wa tacaala oo aan furin iyo jihaad iyo waxaasoo dhanba markaa ku jirin laakiin fii sabiilillah buu u soomay fii sabiili اllah in sideeda loo dhaafo asagoo dagaalkiina ku jira islaamkii iyo diinkii difaacaya haddana ku sii soomay labadaa mashaqo isku darsaday ilaa baacad allah bidalika اlyowm maalintaa ayadaa alla darteed uga fogeeyaa can wajhihi wejigiisa annaara naarta sabciina khariifan toddobaatan sano meel toddobaatan sano u jirta asaga iyo naartaa la kala geeyaa oo wejigiisa ilaah wuu ka fogaynaya subxaana wa tacaala marka waa bishaaro aad io aad u weyn waa bishaaro cadiim ah oo loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay ilaahay subxaana wa tacaala dartiis ay u soomaan alla dartii ay wanaagga u sameeyaan alla dartii ay khayrkii wanaagga iyo taacada ilaahay loo sameeyo wuxuay sumca iyo riyo istusis waxyaabo kale aysan markaa noqonin wallafdu limuslim lafdiga meesha ku qoran muslim baa iskale wacan caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yasuumu mid sooma xataa naquul ilaa aan dhahno laa yuftiru maba afuraayaba nebiga soom buu xidhiirinayaa aad buu wadayaa ilaa aan isdhahno amuusan rabinba nebigu inuu afuro wayuftiru haddana waa afuraya xataa naquul ilaa aan nidhaahdoon isdhahno laa yasuumu maba soomayaba nebiga wamaa ra'aytu ma arkin rasuulallaahi bay tidhi caaisha rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam istakmala dhammaysasho badnaa oo kaamishay siyaama shahrin bil soonkeed qatun weligay ma arkin ilaa ramadaanama ramadaanka mooyaane bil intuu kow bilaabay soddonka uu soomay ramadaan baan ka arkay bay tiri wamaa ra'aytuhu ma arkin min shahrin bil akara minuu kaga badnaa siyaaman soomiddana fii shacbaana bisha shacbaan muttafaqun calayhi wallafdu limuslim lafdigana muslim baa iska leh xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marna waa soomi jiray marna waa afuri jiray caadadiisa ahaa jirtay saddexdii nin ee intay guriga nebiga yimideen ay dheen rasuulka nooga warramay cibaadadiisa waa looga sheekeeyey way isyaraysteen marka saddexdii mid wuxuu dhahay aniga maalin walba waa sooma ilaa aan ka dhinto maa cishto mana afuraaya buu dhahay intaan noolahay kii kalna wuxuu dhaha aniga habeen walba waa tukanayaa mana seexana intaan noolahay kii saddexaadna wuxuu dhahay anna dumarka guurkoodaan ka fogaanaya mana guursanaya abadan weligay saddexdood cibaaday u kala baxeen waa camalo ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu qiimaha badan waayo wax isdhahe rasuulka haddii waxaan u samaynayo anaga xaggay ku jirnaa marka waa inaan cibaadada badinaa waa inaan cibaadada laalaabnaa markaasaa rasuulka loo sheegay saddexdoodii baa loo wacay markaasaa la yidhi idinka miyaa dadka hadalkiisaa yidhi xaabay dheen khayr baan ula jeednay wuxuu dhegaysta anigu waan soomaa waana afuraa waa tukadaa waana hurdaa oo waa seexdaa dumarkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofkii jidkayga ka leexda aniga mid ma aha weligay waa soomaa iyo habeen kasta waa taagnaana ma seexanayi iyo naag ma guursanaya waa ka fogaana iyo sunnadeeda maahan buu dhahay nebiga sal alla waa sooma mararka gobol ka mid ah waa afura waad u jeeddaa intuu afura isleenahay amuu soomayn markaasuu haddana soom bilaabaya waa soomayaa ilaan isdhahna ma afuraayo marna cibaado samee mar nafta u raaxee mar amtaqaana adduunkaaga u shaqayso ilaahay ha iloobin taacada alle ha iloobin waxaasoo dhan baa lagaa baahan yahay qof kasta wax walba xaq bay leeyihin wax kastoo xaqu saaxiiba xaqiisa sii waa soomaa lagaa yeeli maayo weligeed ma soomaayo lagaa yeeli maayo waan iska hurdaa keliya lagaa yeeli maayo waa taagnaana habeen kasta lagaa yeeli maayo xaaladaasoo dhan sameey buu ah, la tilmaamayaa marka waxay leedahay caaisha rasuulku wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquul ilaa aan isdhahno laa yuftiru maba afurayaba wayuftiru haddana waa afuraya ayaamo xataa naquul ilaa aan isdhahno laa yasuumu amuusan soomayn ma soomaya miya wamaa ra'aytu ma arkin baytin rasuul allaahi rasuulkii alla sal allahu calayh wasalam istakmala siyaama shahrin bil soonkeeda buuxiyey qabdan weligay ma arkin ilaa ramadaana ramadaanka mooyaane wamaa ra'aytuhu mana arkin fii shahrin bil oo akara minhu siyaama oo kaga soon badnaa fii shacbaana bisha shacbaan muttafaqun calay walafdu limuslim muxuu aad ugu badinayaa shacbaan nebiga sal allahu calayh wasalam soonkeeda xikmadooyin badan baa suuragala inay ku jiraano bacdamaa bil ramadaan oo soomeed ay soo dhowdahay ummadduna khaafiliin ay miska ahaayeeno in badan aan la soo soomi jirin in qofku muctaad uu ka dhigto ou sii barto ramadaanka markaa soo socda saab darteed way noo imaan doontaa mar waana soo marnay markay maalin iyo laba maalin ka dhiman tahay in layska joojiyo markaa la diyaargaroobo rasuulka sal allahu caleh wasalam bilu shacbaan kaga badnaa siyaa ma jirin waa bilaha ayaa la sanadka la rafaaca camaalaha ilaahayna loo rafaaco subxaana wa tacaala aad baan u jeclahay anoo sooman in camalkayga la rafaco iyo wixii markaa la mid ah marka rasuulka sala allahu calayh wasalam bil uu kaga badnaa shacbaan soonkeeda ma jirin riwaadaha qaar waxay leeyihiin wuxuuba soomi jiray shacbaan kulligii qaar waxay leeyihiin shacbaan buu soomi jiray mana afuri jiran ilaa in yar maahane in wixii markaa la mid ah wa can radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna faray rasuulu llaahi sal اllahu calayh wasalam an nasuuma inaan ka soonno fi shahri bishii alaaata ayaamin saddex maalmood alaa casharata waa arbaca casharata iyo wa hamsa cashrata waa saddex iyo toban afar iyo toban iyo shan iyo toban watirmidiyuna saxaaxa ibnu xibbaan baa xadiidka saxiix yeelay wuxuu tilmaamayaa saddex maalmood bishii in laga soomo soomooyinka tatawuca ayuu markaa ka mid yahay saddex maalmood oo aad bishii ka soonta maxay la mid tahay waxay la mid tahay adoo bishii soomay waa salaada soo marnay oo kale tirahaan marka la fiiriyo halkii maalin hadday toban noqoto maalintii labaadna ay toban kuu noqoto maalintii saddexaadna ay toban kuu noqoto soddonkii waad buuxisay bil walboo saddex maalmood laga soomana dahri ayadoo la soomo markaa la mid yahay ajirkiisa si qaasa loo tilmaamay maalmaha ama ayaamubiidka lagu magacaabo wuxuuna ka bilowdaa saddex iyo toban afar iyo toban iyo shan iyo toban saddexdaa maalmood si khaasa fadli qaasa loogu tilmaamay axaadiista qaarkood waxay tilmaamayaan saddex maalmood oo mutlaq ah sida abu hurayre uu yidhi awsaanii khaliili saaxiibkay wuxuu ii dardaarmay bil kasta inaan saddex maalmood ka soomo asagoon tirii maalmo sheegin wuxuu tilmaamay salaatwatriga inuu tukado intuusan seexanin ka hor wuxuu tilmaamay salaada duxada inuu tukado saddexdaa waxyaabood intaan noolahay walla ka tegayn buu dhahay abuu hurayra waayo saaxiibkii baa ii dardaarmay rasuulku ula jeedaa sala allahu calayh wasalam marka saddex maalmood oo bishii laga soomo soomanka tatawuca ah ee sunna falashada ah ee rabbi loogu dhowaado markaa ka mid yahay wa can abi darin radia allahu canhu qaala amaranaa rasuulu rasuulkii ilaahay wuxuuna amray sala allahu calayh wasalam an nasuuma inaan ka soorna min ashahri bishiiba alaaata ayaamin saddex maalmood waa alaa caharata saddex iyo toban wa arbaca casharata waa afar iyo toban wa hamsa casharata waa shan iyo toban waa wakhtiga bishu ay caddada jirto iftiinkuna markaa uu yahay ayaanulbeydkana lagu magacaabo rawahu nisaa'i watirmidi saxabi ibnu xibbaan wa can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu laa yaxilu xalaal lilmar'ati mar'adu an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa ninkeedana shaahidun shaahid uu yahay shaahid maxaa laga wadaa waa isu safar jirin asaga oo jooga oo shaahid markaa ah ilaa biidnihi fasaxiisa maahane inay dhahdo ogow ani beri waa sooma muttafaqun calayh hadduu dhoo ma yaha soomin waxaa laga yaaba berinaa kuu bahdaa suuragal zaada abudaad wuxuu ku siyaadiyey hayra ramadaan ramadaanka maahane ramadaanka ama ha yeelo ama ha diida waa la soomaa fasax ma jiro amar ilahi waa subxaana wa tacaala laakiin kani waa sunno sunno iyo ninkoo la ateeca waa waajib sunno iyo waajibna waajibkaa la hormariyaa laba waajib hadday isku yimaadaan kan weyn baa la hormariyaa ninkoo la ateeca waa waajib ilaahay amarkiisoo la qaatana waa waajib kale laba waajiboo ramadaanka iyo ninka طeecitaankiisana ka ilahay alla hormarina subxaana wa tacaala marka dumarka waxaa la leeyahay waa soomine waa xaq lagu leeyahay gabadha ninkeedana uu ku leeyahay haddii shaahid uu yahay hadduu safar ku maqanya mowduuc kale waaye waa ku haddaysan nin lahaynna waa mowduuc kale ayadana say rabtaa u soonto ilaa laga guursanaya saa darteed ba abu hurayr wuxuu leeyahay anna rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma aha lilmar'ati naagta an tasuuma inay soonto wa zawjuha zawjkeedana waa odaygayga ama ninkeeda shaahidun uu yahay mid shaahid ah ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahane muttafaqun calayh wa lafdu lilbuqaari xadiidku wuxuu ku yimid naag baa nabigu soo dacwootay sal alla alih wasalam markaasay ninkeeda ka ashtakooto waxay tidhi rasuulkii ilaahayow markaan soomo soonku iga furaa ninkaan markaan tukadana waa igaraaca waa itumaa mar salaada subaxna maba u kici karaba ma kaca salaada subax saddexdaa dacwey ninkii ka keentay meeshuu joogay markii dacwaynaysay markaasaa nebiga uu weyddiiyey sal alla calah wasalam asagiina waa u qiray dacwadeeda rumaynan soonku waa ka fura markay soonto markay tukatana waa tumaa buu yidhi ee hurdadana waa xaaladda rasuulka sal alla calah wasalam arintii ayuu sharxay ninkii nebigana u sheegay wuxuu yidhi waxaan u soomaa dhallinyaraan ahay buu yidhi ani saa darteed markay ka baxdo adhagaa ka tugaa buu yidhi waayo labadii suurad bay iiga tukatay ta saddexaadna wuxuu yidhi waxaan nahay eh, macnaha ta saddexaadna run waayo salaaddii ma kacno rasuulku marka wuxuu la hadlay sal alla alih dumarka guud ahaan dhanka soonka ninkan miskiinkaee dhallinyaraha ah ee naagta u baahan ramadaankiina ilaah baaba amar siiye soonkii sunnada ahaana aan iscelin karin dumar dhan buu la hadlay marka rasuulka uu yidhi laa yaxillu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ilaa biidnihi waa dumar guud ahaan waa haddii la qabo ninkoodun ou la joogo haddii loo sheego uu fasaxo uu yidhaahdo waa soomi kartaa bir wax kuma soo talagelayo marka hadduu damco inuwa uusa xasuustan inuu xalay fasaxay laakiin nin hamuun qabay oo intuu soo baxay gurigii soo galay adeer waa soomanaa la yidhi suu isku celi marka adkaanaysaa soonkuna uu soon sunnaa yahay marka dumarka guud ahaan iyo ayadaba saasuu kula dardaarmay labadaas suuradoodna suuradaha dadkay u dhexeeya qur-aanka waa lagu tukadaa dhaafoo dhahay nabiga sal alla alih wasalam salaada subaxna aad aad buu ugu waaniyey marka xadiisku sababtaasuu markaa ku yimid zaada abu daawuud hayra ramadaan ramadaanka hayrkii وcan abi saciidin اqudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulkii alla sala اllahu calayh wasalam naha wuxuu reebay ee uu diiday can siyaami yowmayn laba maalmood soonkooda waa labadee waa yowmi اlfidri iyo wa yowmi اnaxr maalinta afurkii maalinta gowraca muttafaqun calayh maalinta soonka ciidda soo fureed in la sooma mamnuuc waaye dadka maalinta ciidda sooman soonku lagama aqbalo maalin ciid soon maba guntis maayaba xataa haddaad soonta baaya isku disha maahe wax kale markaa ma jiro yowmu naxri waa maalinta dhuundhowga waa maalinta xoolaha la gowracaye la qalaayo waa maalinta tobanaad ee bisha xajka ah labadaa maalmood ciidulfidr iyo ciiduladxa labadaa maalmood yaan la soomin muttafaqun calayh wamaa nuhiya canhudii iyo naagtii hadda laga reebay ee la yidhi zawjkeeda fasaxa ka qaadatay ilaa biidnihi waxyaabaha la reebay uu markaa ka mid yahay wamaa nuhiya can soomi meeshaan ku soo tilmaannay yo meesha meeshaa ka bilaabaya marka ana rasuul اllahi sal اla wasalam nahaa wuxuu reebay can siyaami yowmayn laba maalmood soonkooda in labadaa maalmood la soomo waaba xaaraanba sidaa darteed cibaadooyinka waxaa jira xilli aan la qaban karin oo soonka maalmaha lama soomo yowm اlfitri iyo wa yowm اnaxr waa maalinta gowracee ciidda udxiyadaee ciidda carafo iyo maalinta fidradee ciidda soonfureed labada rasuulku waa u diiday labadaa wuu diiday rasuulka sala allahu calayhi wasalam idan qofka muslimka waxaa la leeyahay u dhaga nuglow aayaadka ilaahay ani waa soomi karaa iyo soon intaas aan soo waday hal beri waa ku dari karaa taasaa markaa la reebay ama la diiday وcan ubayt اdudaliy radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ayaam الtashriiqi ayaamu اlأkli wالshurbi iyo wadikri اllaah caza wajal wadikri lilaahi ilaahay oo la xuso waaye rawaahu muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa ayaa mutashariiq axayna lama soomo maalmaha hilbawarashada la yidhaahdaayo waa saddexda maalmood ee maalinta gawraca ka dambaysa maalinta ciidda ayaamu tashriiq waa ayaamo cunid ayaamo cabitaan iyo ayaamo ilahi la subxaana wa tacaala hilibkii baa la cunayaa hilibkii baa la shaqaynta la jeexjeexaa qoraxda lagu waro waa la qoraxaynaya waa la odkacayna maraqaa la cabaya see u soomay marka adiga takbiir baa la akhriyaa allahu akbar salaadaha gadaashooda wadada marka la maraayo sariirtaada markaad jiifto in ilaahay la xuso subxaana wa tacaala mabacli riwaayadaha qaarkood baa ku daray iyo ayaamo jimaac ninkiina qaba ilaa maraq iyo raashin iyo waxyaaba noocaas oo kale iyo intii waa ciidaysaa adiga marka ayaamu tashriiqna soonkeeda ayadu markaa waa la diido waxaa la yidhi yaa la soomine waxa la cuno waxaa noo imaan doonta ilaa qofkii hadyi waaya noocaas oo kalena way noo imaan doonaan marka rasuulku wuxuu yidhi ayaamu tashriiqna waa maalmo ciideed wa ayaamu aklin wa shurbin iyo wadikrin lilaahi ilaahay oo la xusi subxaana wa tacaala caza wajal rawaahu muslim marka toba saddexda maalmood ee maalinta tobanaadka ka dambaysa ayaamutashriiq la yidhaahdaa ayaamutashriiq ayagana lama soomo waa maalmaha xoolaha la qalo tobanaadkaa la qali karaa kow iyo toban baa la qari karaa laba iyo toban iyo saddex iyo toban afar maalmood waay ahay wakhtiyada xoolaha la qaraayo kitaabka akhrikiisuu noogu imaan doonaa markaan gaarno udxiyada saa darteed xoolaha marka la qalay maalin tobanaadka keliya qaas kuma aha cidoo maalinta tobanaad awoodi karaa dib u dhigaysaa koob iyo baad qali kartaa labaiyo toban baad qali kartaa saddexiyo toban baad qali kartaa afartaa maalmood bay saa u socdaan ilaa ilaahay uu tilmaamay faman tacajala fii yowmayn falaa ifma calayhi tacajal fii yowmayn maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa maalinta dhagxaanta la tuurto oo maalin tobanaad ah maalinta kow iyo tobanaad iyo maalinta laba iyo tobanaad qofku waa inuu mina joogo dhagaxaan soo tuurto marka la gaaro eh, zawaalka faman tacajala fii yowmayn maalin tobanaad marka laga bixiyo labadaa maalmood qofkii ku soo degdega ee iska soo baxee dawaafulwadaac intuu soo sameeyo iska soo baxa falaa ifma calayhi waman ta'ahara waxaa loola jeedaa qofkii maalinta saddex tobnaad ku darsadaa oo maalinta saddex tobnaad intuu jamaraad ka tuurto soo baxa haddana falaa ifma calayhi liman ittaqaa buu dhaa ilaahay tad inay fadli badan tahay yaad mooddaa waxoogaa marka rasuulka ayaamu tashriiq wuxuu yidhi waa ayaamo cunitaan ayaamo cabitaan iyo ayaamo ilaahay la xuso haddii ayaamo cunitaan iyo ayaamo cabitaan la dhahayna lama soomi karaa laga wadaa wa can caaishata wabni cumar radia allahu canhum qaalaa waxay dhaheen lam yurkhas ma bannaynin fii ayaami tashriiq ayaamu tashriiq nebigu ma bannayn an eh, yusam inay soomaan dadka in la soomo ma bannaynin oo ma ruqsaynin ilaa liman maahane lam yajid ilhadyi aan helin qofkii xoolaha hadyiga waaya kaa wuu soomi karaa rawaahu lbukhaariyo hababka loo xajiye waxaa ka mid ah hab qofka looga baahan yahay inuu neef bixiyo hadduu neefka awoodi karinna inuu soomo ayaa jira habka noocaas ah qofkii hadiga waaya uu bixiyo horayna aan u soomin ayaa mutashriiq wuu soomi karaa saasaa markaa loola jeedaa wa ilaahi baa yidhi faman tamataca biاlcumrati ila alxaj fama staysara min alhadyi qofkii tamatuco bilaha xajka intuu cimraysto haddana xalaalooba kadibna ayay marka la gaaro yowmu tarwiim waa maalinta sideedaadka mar labaad intuu dharka labistuu xaj xirto xajkii uusaa u guto faman tamataca bilcumra ila alxaj maxaa laga rabaa fama staysara min alhadyi hadyi inuu bixiyo neef geel ah lo ah arya wixii markaa u fududaada faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid qofkaan helin fasiyaam oo alaaثaةi ayaam saddex maalmood fi اlxaj وsabcana إida rajactum markaad noqotaanoo guryin aad ku laabataan tilka caشharaة kaamila buu dhah subxaana وatacaala waa toban buuxdaa sa ayaa u xajin karaa dalika liman lam yakun أhluhu xaadir اmasjid الxaraam dadkaan masjid xaraamka agtiisa aan markaa deganna xaadir ahayn marka qofkii noocaas ah saddexdii maalmood ee mtaqaanaa hadyiga booskiisa xajka uu ku soomi lahaa hadday u suurageli weyso ilaa ayaamu tashriiq maahe kaas maahana inta kale inay soomaan ma aha saasuu marka xadiisku ka wadaa wacan abi hurayra radi allahu canhu can اnabiy sal اllah alيه wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga laa qaala rasuulku wuxuu dhahay sal اllah alيه wasalam laa takhtasuu ha ku khaas yeelina laylaة اljumcati habeenka jumcaha biqiyaamin istaag min bayni اlayaali habeenada kale beynkooda walaa takhtasuu ha ku khaas yeelina yowma اljumcati jumcada maalinteeda bisiyaamin soon min bayni اlayaam maalmaha gudahooda ilaa an yakuuna inuu yahay maahana u ahaado fii sawmin soom yasuumuhu axadukum axadkiinuu soomi jiray rawa muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu diidayaa cibaada qaas ahaan oo aan la oo ayn diintu bannaynin inaan la samaynin caawa jimca wallaahi qiyaamuleelan tukana baa tiri cidkaa yeelaysa male ma habeen hor tukan weyse xaabad habeen kale habeen ku siixi jimco keli macaas kaaga dhigay ha ku qasyeelina maalin habeen jimco qiyaam istaag inaad istaagtaan habeenada kale sukadooda wallaahi maanta waa jimco waa soomayaa u leeyahay ayadana maya maalin jumco khaas ha uga dhigina soon bay maalmaha kale dhexdooda ama beenkooda ilaa laakiin hadduu qofku daabiya caado lahaan jiray ay ku soo waafaqda waa gooni bil walba kowdeeduu soomi jiray shanteeda wixii markaa la mid ah jimcay ku soo hagaagtay waa nuuc oo kale ah ilaa an yakuuna fii sawmin oo yasuumu axadukum axadkiin markaa uu soomi jiray rawaahu muslim wacan abi hureyra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa yasuumanna yuusan soomin axadukum midkiin yowma aljumcati jumco maalinteeda ilaa an yasuuma yowman qabla aw yowman bacdah maalin ka horaysa inuu soomo ama maalin ka dambaysa inuu soomo maahane muttafaqun calay xadiidka hadduu ayidayaa wuxuu leeyahay jumca keligeed yaan la soomin hadday dhacaysa maalin ha laga hormariyo hadday dhacaysana maalin ha laga dibdhigo naaga nebigu sal alla calayh wasalam kaale waxxun buu yidhi waa soomanahay bay tiri waa maalin jumca shalay ma soontay maya beri ma soomay maya furudhay nebiga sal alla alay wasalam haddaadan shalayna soomin oo maanta jimaacaad sooman tahay berina aadan rabin inaad soonto soonka waa furaysaa lagaa yeeli maayo ilaa maalin ka horaysa ama maalin ka dambaysa maahana muttafaqun calayh wacan abi hurayra radia allahu canhu ana rasuul allah sal allahu calayh wasalam qaal wuxuu yidhi ida intasafa shacbaan shacbaan hadduu nusoobo oo dhexda la gaaro falaa tasuumuu ha soomina rawahu lhamsa xadiidka wariyey wastankarahu axmed daciif buu ula jeedaa laakiin xadiisku cagsigiiso waa saxiix wuxuuna tilmaamaya shacbaan hadduu nus gaaro soonka waa la joojinayaa id intasafa shacbaan shacbaanku hadduu nusoobo insaafii dhexdhexaad uu noqdo waa shan iyo tobane falaa tasuumuu ha yaa loo ogolyahay inuu soomo waxaa loo ogolyahay qofkii dhaqan iyo caado lahaan jiray isniin iyo khamiis buu soo soomi jiray way u socotay nus buu shacbaanku gaaray waa wadanaa kaa waa fasaxan yahay ama in badan buu soo soomay shacbaanka nuskiisa asoon la gaarin ka hor buu soo soomay nuskiisii marka uu gaaro waa sii wadan karaa qofka noocaas oo kale asagana waxaa la diidaya waa dadweynaheenaan caadiga ahee nuska shacbaan ka horna aan soo soomin ee marka bartamaha shacbaan la gaaro raba inay markaas soomaan aad bay u fiicantaha kuwaan iska daayaan kuwa laftigooda mar allaala marka kitaabka aan bilaawayna siyaamka laba beri iyo hal beri markuu ramadaanku ka dhiman yahay hasoomina xadiid baan markaa ku soo marnay dadka qallada lagu leeyahay welina aan gudin dumarkaba ha u badnaadaanee waxay u fahmeen idantasafa shacbaan falaa tasuumu ayadoo qale lagu leeyahay kow iyo toban bilood baa ka soo wareegatay soonkii ilaa hadda aan weli la gudin yaa waxay ku leedahay qalaa lagu leeyahay shacbaan ma soo soomi karaa dembiyaa ku sii jirtaabe inaad sii boobsiisid waay waa inaad soontaa dadka qalada lagu leeyahay kow qofka mataqaanaa hore daabii caada u lahaan jiray qof allaala qofkii mataqaanaa shacbaan hortiisa soo soomay shan iyo ka hor dadka noocaas ayuu markaa kuma jiraan ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu yaa la soomin waa inteena kale wa can isammaa binti busra radia allahu canha ana rasuula allah qaala wuxuu yidhi laa tasuumuu yowma asabt maalin sabtina ha soomina ilaa fii mafturida calaykum wixii laydinku farad yeelay dushiina maahane fain lam yajid hadduusan helin axadukum midkiin ilaa lixaa'a cinabin canab lixahiisa waa mayrax amase qubkiisa iyo wixii markaa la mid ah aw amase cuuda shajaratin geed cuudkiisa qorigiisa maahee wax kale uu ku afuru waayey si inuusan soomin loo ogaado fal yamudha ha calaaliyo ha dhuqdhuqakaa laftigiisa caalso macnaha waxaa la tilmaamaa inaadan soominba haddaad shaah weyso qaxwo weyso buskud weyso canab qobkiisa iyo geed qorigiisa iyo intaad soo qaadato calalika kaa markaa samaysi dhiinkiisa iyo waxa ka soo baxaya afkaaga uu u galo oo soon ahaan uusan markaa u noqon rawaahu اlhamsa warijaaluhu iqaat ilaa laakiin annahu munqarib waayaa la yidhi xadiidku xadiid munqarib hadduu saa noqdo wuxuu noqonayaa oo mid la rajaxa la waayo saa haddii uu noqdo daciif buu markaa noqdaa waqad ankarahu maalik malig xadiidku waa u inkiray wa qaala abu daad wuxuu yidhi huwa mansuuq xadiisku waa saxiix laakiin waa mansuuq xaaladaha mudaribka wax ka bixi waa la helayaa xadiiska saa darteed waa xadiis suganoo asagana wuxuu tilmaamayaa maalinta sabtiga ah inaan la soomin ilaa qofka wixii iftiraar ku noqda korkiisa maahane nadar iyo wax noocaasoo kale uu kaga soo aaday fain lam yajid hadduu waayo axadukum midkiin ilaa lixaa eh, cinabin canab ee eh, mtaqaanaa lixihiisa mayraxdiisa iyo qubkiisa iyo wixii markaa ku dhex jiray wixii markaa la mid ah ow amase cuuda shajaratin shajarad qorigiisiiyo cuudkiisa wax kale ma ahe hadduu wax kala waayo falyamudqahaa ha calaliyakaa rawaahu lhamsa mansuuq waayuu leeyahay eh, abu daawuud xadiiska inuusan ahayna way dhici kartaa wacan ummi salama radia allaahu canha ana rasuula allahi sal alla calih wasalam akara maa kaana yasuumu minta ugu badan ee uu ahaa mid ka soo minal ayaa maalmaha yowma asabti iyo wa yowma alaxad bay ahayd maalin sabtii maalin axad wa kaana yaquul wuxuu ahaa mid yidhaahdaa innahumaa labadoodu waa sabtii axade yowmaa ciidin waa laba maalmoodoo ciid ay u tahay lilmushrikiina mushrikiinta wa ana uriidu anna waxaan doonayaa an ukhaalifahum inaan khilaafo saasaan u soomayaa buu dhihi jiray akhrajahu nasaa'i baa xadiidka wariyey wasax bnu khusaymana waa soo wuu saxiix yeelay wa haada lafduhu kanna waa lafdiga ibnu khusayma xadiisku darajo xasan buu gaaraya sheegaa arrintaa rasuulku uu samayn jiray sal alla alih idan sabtiga marka wax lagu gadaal dhigo jumcana waan soo marno qofkii jumco sabti ka gadaal dhiga waa loo ogol yahay qofkii macnaha ka gadaal dhiga qofkii inta sabti sooma axadna markaa ku dara sida xadiiska tilmaamayana adana markaa waa loo ogol yahay wacan abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sal alla wasalam nahaa rasuulku wuxuu diiday can sawmi yowmi carafata bicarafa soonka maalinta carafuu rasuulku diiday bicarafa qof taagan qofka xaajigae carafa maalinta taagan asagu soomi maayo rawaahu lhamsatu hayra tirmidi wasax bnu khusayma iyo walxaakimna way saxiix yeeleen wastankaro ninka lagu magacaabo cuqaylina xadiisku wuu inkiro waa daciif buu yidhi suu tilmaamaya xadiisku waa daciif waxaase jirtee rasuulka sal alla calih wasalam markuu xajinaayey carafana la taagnaa dadku waxay ka shakiyeen nebigu ma sooman yahay mase maya carafadan uu taagan ma ku soomaya ma samaya taasaa marka shaki ka galay oo mufadi baa biyo soo dhiibtay nebigaa loo keenay rasuulku wuu cabay sala allahu caleh wasalam waxaa la ogaaday inuusan markaa soonayn axaadiis noocaasa saxiixa jirtaa loogana qaadanayo qofka carafo taagan inuusan soomin laakiin xadiiskan xaantiisu waa daciif asaga wa can cabdullahi bni camr radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اl alيه wasalam laa saama man saama alabad ma soomin qof weligii sooma mutafaqun calayh walimuslim can abi qadaad bilafdi laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin afarna ma haysatid soonna ma kuu jiro macnaha labadu markaa waa ku sugan yahay labadan xadiis casharka soo socdaana ku sharxi doonna haddii ilaah yidhaahdo balse meesha aynoo joogto maanta wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam